alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiidka kun iyo shan boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo saddex iyo soddon can sahli bni sacdin qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayh adman lahu ljanna rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu man yadman lii ku kastoo ii dammaano qaada ii ballan qaado inuu oofinayo maa bayna laxyayhi waxa labadiisa daan u dhaxeeya laxyaynka waxa la yidhaha waa lafaha ilkuha ay ku sugan yihiin qofkii waxaa u sugnaaday laxyayn laba daan baa u sugnaaday daan sare iyo daan hoose addamaarata marka man yadman lii ku kastoo ii dammaano qaada mantu waa shartiyo saas aawadeed baa ficilka loo jasmiyey yadman ku kastoo ii dammaano qaada lii aniga maa bayna laxyayhi waxa labadiisa daan u dhaxeeya wamaa bayna rijlayhi iyo waxa labadiisa addin u dhaxeeya ii dammaano qaada yacnii xubintiisa taranka adman lahu ljanna jannaan u dammaano qaadaya bimacnaa inaan intaa haddaanu shar ku isticmaalin waxaan u dammaano qaadayaa janno muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay buu buuri laakiin eh, muxaqiqiintu way tacaqubeen oo waxay yidhaahdeen bukhaari keliyaa soo wariye ee muslim xadiiska kuma sugna muslim kuma sugna yacni bukhaari baa la gaar noqday marmar baa dee sheekha sahwi ka yara dhici karaa xagga caswiga marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay inuu qofku markaa ilaaliyo afkiisa labadiisa af inuu ilaaliyo fadligay leedahay u xadiisku sheegaya labadii saddaan waxa u dhaxeeya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa carabko waa hadalkii badanka culammadu saasay yidhahdeen shuraaxda badankooda laakiin shuraaxda qaar baa ka sii waasiciyey oo waxay yidhaahdeen laba shay baa soo gelaya maa bayna laxyayhi labadaa shay waa maxay xaaraan inaanu ku cunin ila wixii la cunayay waxay marayaan labada daan dhexdooda soo maa iyo xaaraan inaanu ku odhan hadalkii xaaraanta tahay ee dembiga ahaa iyo wax dembiya inuu markaa cuno ayaa markaa afka sare yacni markaa damaano qaadka laga rabaa waa taas in la damaano qaado la oofiyo inaanu xaaraanna daaqin oo xaaraanna cunin xaaraanna aanu odhan maa bayna rijlayhina waxaa loo jeedaa xubintiisa taranka laga tilmaamaya iyadana inaanu xaaraan ku isticmaalin intaa qofka ii damaano qaada adman lahu ljanna waxaan u damaano qaadayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannaan u damaano qaaday marka baabka hadda wuxuu u soo arooriyey yacni waalamri bixifdi lisaan carabka in la ilaaliyo in la amray taasuu u keenay marka in layska ilaaliyo hadallada dembiga ah waxay ka mid tahay waxyaalaha xadiidka soo gelaya cumuumkiisa soo gudagelaya ayay ka mid tahay xadiiska kun iyo shan boqol iyo labiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo afar iyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalama yaquul abu hureyra wuxuu sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu maqlay yaquulu xaalu odhanaayo ina alcabda la layatakallamu bilkalimati nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alcabda addoonku layatakallamu bilkelimati wuxuu ku hadlayaa kelmad buu ku hadlayaa kelmaddaasoo maa yatabayanu fiiha waxa ku sugan aanu caddaysanayn oo ka fekerin oo bimacnaa aanu garanayn waxaa ku sugan ee shar ah yazillu biha kelmaddaasoo yazillu biha uu ku simbirirxanayo sababteeda ilannaari naarta ugu simbirirxanayo abcada mima bayna almashriqi waalmaghrib wax ka fog qoraxdu halkay ka soo baxdo iyo halkay ka dhacdo inta u dhaxaysa wax ka fog uu naarta ugaga simbirrixanayo muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa macnaa yatabayanu yatabayanu macnaheedu waxa weeyaan yatafakkaru uu ka fakaraayo annahaa khayrun inay khayr tahay am sharun ama shar ay tahay ma khayr baa ma shar baa aanu ka fekerin saas aawadee ma caddaysanoo ma yacni arrinkaas uma hubsan oo miduu markan garanayay ma ahayn waayo markaa kama fakerina waa iska yidhi xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa waciid daran buu tilmaamayaa waxaanu sheegayaa kelmadu ruuxu yidhi inay dhici karto inuu naar ku galo oo haadaan naareed ay ku tuurto marka waxaa laga qaadanayaa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo waxa la odhanaayo loo hubsado intaan la odhan laga fekero wixii markaa shar ka muuqdo ama shar looga baqo layska ilaaliyo wixii mafsado iyo dhibaato looga baqo layska ilaaliyo taasaa laga qaadanaya kelmadu ruuxu yidhina inuu ku geli karo naarta ku geli karo xadiisku waa ku tusinaya marka in la fudaydsado maahoo lays yidhaahdo dee waa hadaloo dee niyo weliba kaftankoo kale dadku way iska saashadaan marka waxaa laga yaabaa kaftanka wuxuu doono in iska tuuro wuxuu doono iska yidhaahdo hadduu doono markaysa marka waxaan waxaa laga yaabaa dad fara badan oo dee qabiil weyna hadduu doono inuu markaysa marka waxaan yani uu wax ka yidhaahdo cay ah hadhowna waxaweye madlamadii dee ummadda badan baa qofkii qabsanaysa dee xasanaadkaagii dee ay qaybsadaan ay kuyuu kuu soo galaan ay yidhaahdaan markaysa markaa ilaahay oo waa nacaay ya dadku caayaan ka mid ahay mid walba yidhaahdo oo mid walba xasanaadkii wax laga siiyo maxaa qofkii u soo hadhay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu can inabiyi sal allahu aleyh wasalama qaal bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi hurayra inuu abu hurayra nebiga ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina alcabda la yatakalamu bilkalimati min ridwaan illahi tacala maa yulqii laha baala ina alcabda addoonku layatakallamu wuxuu ku hadlayaa bilkelimati kelmad buu ku hadlayaa kalma iyo kelima labadaba waa la yidhahdaa laamka la reebo ama la hoos dhigo min ridwaan illaah xaalay kelmaddaasi ahaatay min ridwaan illaahi raallihaanshaha ilaahay xaalay ahaatay mint waa bayaaniya waxaan laga xaalaynayaa kelmadda kelmaddii baa la caddaynaya xaalay kelmaddu ahaatay min ridwaan illaahi raallihaanshaha ilaahay ay ahaatay tacaala allah isagaa korreeye ridwaan iyo rudwaan labadaba waa la yidhaahdaa waa fasiix qur'aankana labadaba waa la akhriyey wa ridwaanun min allah iyo wa rudwaanun min allah yacni masderkaa labadaba ku yimaada qur'aannimana loo akhriyey maa yulqii laha baala wuxuu kelmadda ku hadlayaa maa yulqii laha baala xaalaanu markaa u tuurayn baalan qalbiga oo bimacnaa aanu dhegaysanan u aaba yeelayn oo u dheg raaricinayn ama qalbigiisa aanu usii sii daynayn oo markaa waxba ka soo qaaday ay laa yaltafitu ilayha khaatiruh walaa yactadu biha walaa yubaali biha wa macna albaali huna alqalb sida saaxibu cumdat alqaari baa yacni marka waxa weeye ma milicsanaayo ma tirsanaayo uma aabo yeelaayo ama shuraxda qaar ay ka cabireen laa yastamicu ilayha walaa yajcalu qalbahu naxwaha kelmaddaasoo aanu marka waxa waxaweye qalbigiisa aanu yacni u tuurayn bimacnaa aanu u raaricinayn oo dhegaysanayn oo u aabayeelayn baal waa qalbiga yarfacuhu allahu biha darajaat jumladani waa jumle musta'naf ah oo istinaaf bayaani ah waa jumlo cusub istinaafka laba nooc baa loo qaybiya istinaaf naxwi iyo istinaaf bayaani istinaaf bayaani waa istinaafka su'aal qarsoon laga jawaabaayo marka kaannahu in la yidhi maadaa yastaxiqu bacdu muxuu mutaysanayaa ya muxuu mutaysanaya markaasaa waxaa la yarfachu allaahu biha darajaat derajooyin buu allah ku koryeelaya ilaa darajaat ama fii darajaat derajooyin gudahooda ayuu ugu koryeelaya rafaca waxay qaadataa mafcuul qura mafcuulkii way haysataa kan kale waxaa loo qadarayaa ama fii ama ilaa wa ina alcabda layatakallamu bilkalimati min sakhati illahi tacaala wa ina alcabda addoonku layatakallamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelmad buu ku hadlaa min sakhati illaahi tacaala xaalay kelmaddu ahaatay mintu waa bayaaniye sidii hore kale weeye cadhada ilaahay xaalay ahaatay yacni wax allah u cadhoonayo ay ahaatay tacaala allah isaga korreeya laa yulqii laha baala wuxuu ku hadlayaa laa yulqii laha xaalaanu u ridayn oo u tuurayn baalan qalbiga bimacna aanu dhegaysanayn oo u dheg raaricinayn oo u aaba yeelin waxba ka soo qaaday yahwi biha fii jahannam kaannahu sidii oo kale istinaaf bayaani markaas deedna leeyihi maada yastaxiqu bacdu muxuu mutaysanaya yahwi biha fii jahannam yahwi biha waa ku hoobanayaa biha ay bisababiha sababteeda wuxuu ku hoobanayaa ku dhacaya fii jahannama jahannamo gudaheed buu ku hoobanayaa ku dhacaya kelmaddaas sababteedaan ugu dhacaya bad waa sababiya rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa kelmad qofkuu odhanayo ayaa dhici kartaa inuu naarta hadaanta naarta ugu dhaco kelmadda aawadeed kelmaddaasina markii hore aynay muhimmad badan lalahayn haddana waxa weeye wax weyn ay markaa u saabtay haddamaaragta mid kalena waxaa dhacaysa addoon kalena kelmad raallihaanshaha ilaahay ah oo rabbi ka raalliyah uu ku hadlayaa kelmaddaasoo aan markuu ku hadlayey siduu ugu hadlayay dee aynay la weynayn oo bimacnaa waxa weeye sawaabkaa weyn iyo darajaadkaa weyn baad kelmaddaa ku kasbanaysaa isma lahayn kollayba mar hadday iyadu khayr tahay inuu waxa weeye niyadii la yimaado waa lagama maarmaan kelmaddan inay qiimo leedahayna u garanayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa sawaabka iyo darajaadka badan ee uu ku gaadhaayo muu moodayn meesha inay gaadhsiinayso ma moodayn ilaahayna wuxuu ku kor yeelaa kelmaddaa darajaad buu ku kor yeelaa marka waxaa laga qaadanayaa carabka in la ilaaliyo oo waxa xun laga ilaaliyo ay dhici karto hadalkii afka laga odhanaya naar in lagu galo taas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa khayrkana in looga faa'iidaysan karo oo khayr iyo shar mid walba dee carabki waa silaaxun duu xaddayn waa hub laba af leh haddaad doontana waxaad ku kasban kartaa acla darajaat darajooyinka ugu koreeya haddaad doontana waxaad ku galabsan kartaa dembiga ugu weyn oo dee waxa weeye qofku hadalu afka ka yidhi uu ku gaaloobi karaa milada kaga bixi karaa ya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam adamaarata qaar baa dheelleel la yimi oo hadalku weliba dhab aanu ka ahayn niye aanu ka ahayn dhab ah ay uga jeedeen dheelleel kollayba khata uma soo bixin yacni wuxuu ahaa hadal maqsuud ah u qasdeen laakiin kaftan iyo cayaayir bay uga jeedeen markaasay haddana milladda kaga baxeen qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum markaasaa lagu yidhi ma allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa ku dheeldheelayseen ha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeene waxba ha cudur daaranina lagu yidhi waxay ku kufriyeen kelmaday yidhaahdeen taasay ku gaalowdeen xadiiskii horena macnaha waa ku saabsanaabaan ina alcabda layatakallamu bilkalimati ma yatabayanu fiiha yazilu biha ila annaari abcada mima bayna almashriq walmaghrib yacni hoobasho markaysa markaa fog oo ka fog inta qoraxdu halka ka soo baxday halkay ka dhacdo inta u dhaxaysa ka fog abcada waxay noqonaysaa sifo ay huwiyan baliiqan baciida almabda'i walmuntaha waa hoobasho markaysa markaa xeel dheer oo meeshay ka bilaabantay iyo meeshay ku dhammaantay bay aad u kala fog tahay oo maa bayna almashriq waalmaqhrib ya yacni waxa weeye ayaa markaa hadaanta caynkaasu ku dhacaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lix iyo soddon wa can abi cabdiraxmaani bilaal bni alxaaris almusaniy radia allaahu canh ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina alrajula la yatakalamu bilkalimati min ridwan illahi tacala ma kana yadunnu an tabluga ma balagat nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina alrajula la yatakalamu bilkalima ninku wuxuu ku hadlaa kelmad buu ku hadlaa min ridwaan illaahi tacaala xalay raallihaanshaha ilaahay ahaatay mintu waa bayaaniyo tacaala allah isagaa koreeya waa jumlo muctarida lilmadxi maa kaana yadunnu an tabluga xaal markaa aanu markaa ahayn mid malaynaayey inay gaadhayso maa balagat intay gaadhay bimacnaa darajaadka iyo sawaabkaas oo kale inuu ka helaayo uma malaynayn muxuu ku mutaysanayaa marka yaktub allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaa yaktubu allaahu lahu allah waa u qorayaa shakhsigaas biha kelmaddaa sababteeda wuxuu ugu qorayaa ridwaanahu raalli ahaanshihiisuu u qoraya inuu allah raalli ka yahay ilaa yowmi yalqaah ilaa maalintuu la kulmaayo allah uu la kulmaayo ilaa maalintaas laga gaadhaayo inuu allah raalli ka yahay ayuu u qoraya dib aan ugu cadhoonayn ee weligii raalli ka ahaanayo ilaa yowmi yalqaah ilaa maalintuu yacni markaa allah la kulmaayo laga gaadhayo wa ina arajula layatakallamu bilkalima ninku wuxuu ku hadlaa kelmad buu ku hadlaa min sakhati illaah xaalay cadhada ilaahay ahaatay oo kelmad allah u cadhoonaya ay ahaatay maa kaana yadunnu an tabluga maa balaqat xaalaanu ahayn mid malaynaaya inay gaadhayso maa balaqat yacnii kii ay gaadhay eh, aladii balaqathu yaktubu allaahu lahu biha sakhatahu ilaa yowmi yalqaah muxuu mutaysanayaa dabadeed yaktub allaahu lahu allah wuxuu u qorayaa biha sababta kelmadda wuxuu ugu qorayaa sakhatahu cadhadiisa ilaa yowmi yalqaah ilaa maalintuu allah la kulmaayo laga gaadhaayo inuu allah u cadhaysan yahay ayuu allah u qorayaa yacnii dib inaan uga raalli noqonayn ayuu allah u qoraa yacnii amraa in loo qoro biamrihi baa lagu qoraya rawaahu maalikun fi lmuwaa xadiiskan waxaa soo wariyey maalik baa soo wariyey muwa'a ayuu ku soo wariyey kitaabkiisa almuwaa la yidhaahdo ayuu ku soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah oo saxiix ah sheekh albaani laftiisuna waa saxiixii xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ruuxu kelmadu ku hadlay oo allah ka raalli yahay oo aanu moodaynin inay halkaa gaadhsiinayso darajaadka uu ku helayo aanu moodayno sidaa u malaynayn ayuu allah wuxuu gu qorayaa raalli ahaanshihiisa weligii uu ka raalli ahaanaayo oo dib aan ugu cadhoonayn waxay ku tusinaysaa qiimaha kelmaddaasi leeda nin kalena wuxuu ku hadlaa kelmad buu ku hadlaa cadhada ilaahaya oo aanu ahayn mid u malaynaya inay gaadhayso halkaa ay gaadhay allah kaasna wuxuu ugu qoraa cadhada uu cadhaysan yahay ilaa maalintuu allah la kulmaayo yacnii dib inaan uga raalli noqonayn ayuu kelmadda darteed iyo sababteeda ugu qoraa waxay ku tusinaysaa hadalku sida markaa marna loogu kasban karo cadho ilaahay aanu dib ilaahay uga raalli noqon marna lagu kasban karo raallihaanshaha ilaahay inuu weligiiba ilaahay raalli ka ahaado marka saas aawoodee carabkii in la kontaroolo la ilaaliya laga qaadanayaayo sharka laga ilaaliyo khayrkana loo isticmaalo khayrkii loo adeegsado taas yadaabaa laga qaadanaya sheekha la yidhaahdo ibnu cabdilbar raximahullah axaadiistan tilmaamaysaa wa ina arajula layatakallamu bilkalimati min sakhati illaahi tacaala ama ina alcabda layatakallamu bilkalimati min sakhati illaah labadan xadiisba uu sheegaayo waxauu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen kelmadda caynkaasa inay tahay hadallada markaa laga odhanayo madaxda agtooda ee dembiga loogu qurxinayo hadday tahay yacni dil muslim la laynaayo in loo qurxinayo oo la odhanayo waxa weeye dhibi kuma sugna ama dil ama wax la mida oo la doonayo iyaga in lagu geliyo kelmaddaasina ay tahay wuxuu allah ka cadhoonayo in muslim la laayo iyo wax la mid ah taasi inay noocaa tahay culammadu waa ku ijmaacsan yahin buu odhanaya calaa kulli xaal waa misaal ta uu sheikhu sheegay waa tusaale laakiin kuma gaar aha oo waxaa ka sii daran kelmaddaas kelmadda gaalnimadaa ka sii daran oo dadka qaarkood ay markaa waxa weeye kufri ku hadlayaan ama ay allah caayayaan ama rasuulkiisa caayayaan ama diinka islaamka ay caayayaan hadallada kufriga iyo gaalnimada ah ee ayaa markaa ka sii daran tani waa cadiimatu min alcadaa'im in markaa muslim dhibaataynta la dhibaataynaayo ama laynta la laynaayo oo xaqdarro markiisa markaa lagu dhibayo ama lagu laynayo in loo qurxiyo ama cid loo ammaano ama cid marka waxaweyan yacni la yidhaahdo dallay leedahay iyo wax la mida oo dadkii markaysaga yani arrinkaas ama madax ha ahaadaan ama khayrkooda ha ahaadaanbe yacni loo wanaajiyo ama waxaan dhib lahayn loogu sheego waa arrin aad iyo aad u weyn arrin aad iyo aad u weyn weeye allahna ka cadhoonayo nasiib bayna ku yeelanaysaa waa soo gelaysaa kelmadaha waciiddadu ku soo arooreen iyo goodiyadu ee lagu naar mudanaayo ashyaadaasi ka mid bay yihi oo qof muslima dilka la dilaayo xaqdarre lagu dilayaa laynoo sheegay naar in lagu gelaayo weliba laynoo sheegay markaa naartaas inuu markaa ku waarayo allahna u cadhoonaayo nacdalaayana cidda samaysay markaa sidaa laynagu sheegay bal ka warran markay khalqi fara badan noqdaan ka warran ya oo cidda markaa waxaa la laynayaa yacni ee xaqdarrada lagu laynayaa hadday fara bataanna waa ka sii daran tahay dunuubtiisa sii fuushay wey hadday tobannaan noqdaan ka warran hadday boqolaan noqdaan ka waran hadday kumanyaal noqdaan ka warran hadday tobannaan kun noqdaan ka warran waa ka sii daran tahay yani waxa weye waa iyaandarro weyn weeye waa iyaandarro weyn weeye oo cidda samaysee ku tallaabsata amaba qurxisa ayaandarro weyno u soo hoyatay weeye laakiin waxaa ka sii daran gaalnimada ka sii daran hadallada kufriga ah ee gaalnimada ah ayaa ka sii daran waxyaalaha khayrka lagu shaqaysan karo waxaa ka mida ah carabka laga shaqaysan karo dikriga allah la xusaayo oo yacni tahliisha laa ilaaha ila allah takbiirta allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah laa xawla walaa quwata ila billah yacni waxa weeye fadli aad weyn baa ku sugan fa aclaha qowlu laa ilaaha ila allah qaybaha iimaanka markii laynoo sheegaayo waxaa laynoogu tilmaamay shucabka iimaanka ka ugu weynida badani waxa weeye waa orodka la odhanayo laa ilaaha ila allahu la odhanayo ya marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal carabkii in khayrka looga faa'iidaysto sharkana layska ilaaliyo xadiiska kun iyo shan boqol iyo shan iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo toddobiyo soddon wa can sufyaana bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah sufyaan wuxuu yidhi waxaan idhi rasuulkii ilaahayow xadisnii biamrin actasimu bih iiga warran arrin aan qabsado ii sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qul rabbiy allaahu uma istaqim qul waxaad tidhahdaa rabbi allah rabbigay waa allah allahoo qura i rabbi ah uma istaqim intaa dabadeedna ku toosno qultu yaa rasuula allahi ma akhwafu maa takhaafu calay waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow maa akhwafu maa takhaafu calaya kii maxaa ugu cabsi badan takhaafu calaya aad iiga baqayso waxaad iiga baqayso maxaad ugu baqasho badan tahay fa akhada bilisaani nafsih markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabtay carabka carabkiisa ayuu qabtay saa u qabtay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi haada kaas yacni carabkaasaan kaaga baqayaa carabkaasaan ugu baqasho badanay waxaan kaaga baqayo asu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey ya ay akhwafu maa akhaafu calayka haada baa macnuhu dhacaya waxaan kaaga baqayo waxaan ugu baqasho badanahay carabkaaga rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey abu ciisa maxamed ibnu ciisa ibnu sawra wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buuhi wakada sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey oo wuxuu yidhi xadiisku waa saxiix xadiiskani wuxuu tilmaamayaa shayga in la qabsado ay tahay inay tahay towxiidka in lala yimaado istiqaamo lagu toosnaanayana lala yimaado qul rabbiy allaahu uma istaqiim ina aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waxa weeye haddii ciddii la timi labadaa la timi inay tawxiidkii ay la yimaadaan oo laa ilaaha ila allaahu tawxiidkii ay la yimaadaan mar labaadkana ay ku toosnaadaan dee waa shayga markaa lagu liibaanayo bashaarada lagu helayo cadaabka laga badbaadayo jannada lagu gelayo istiqaamadiina waxay noqonaysaa toosnaanshaha lagu toosnaado tawxiidkiiyo taacada de waxay ka dhigan tahay iimaankii camalkii saalixa inay la yimaadeen ama tawxiidkii iyo taacadii inay ku toosnaadeen la yimaadeen haddii laha tawxiidkay ku toosnaadeenna towxiidka la kaamil yeelaa tawxiidku wuxuu ku dhammaystirmayaa in taacaadkii lala yimaado oo waajibaadkiina lala yimaado muxaramaadka in laga tago waxaa tawxiidka burinaya marka hore laga dheeraado shirkiyaadkii laga dheeraado mar labaadkana waxaa nuqsaaminaya towxiidkana laga fogaado oo maxay ah fisqiga iyo macaasida iyo dunuubta iyo bidca ila tawxiidku yaziid waa yanqus wuxuu leeyahy kaamil iyo naaqis buu kala leeyahy ya kaamil iyo naaqis buu kala leeyahay sida markaa diinka loogu toosnaado ayaa kamaalka tawxiidku ku dhacaya ku xasilaya mar kastooo laga qalqalloocdo oo laga weecdo oo kabaa'irtiiyo dembiyada la dabbaashana tawxiidku waa nuqsaamaya ya waa nuqsaamaya wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu weydiiyey sufyaan oo ku yidhi waxaad iga baqayso maxaad iigu cabsi badan tahay nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu baqasho badan yahay inay tahay carrabkiisi ma carrabku waxa weeye dee qofkii halaag buu u saabi karaa abubakrin isidiiq radia allahu canhu wa ardaah carabkiisuu qaban jiray oo jiidi jiray markaasaa lagu yidhi waa maxay markaase hada aladii awradani lmawaarid kan waa ka meelo badan i geliyey ya meelo badan ka i aroorsiiyey kan wey ya wuxuu kaloo yidhi albalaa'u muwakkalun bilmantiq belaayoo dhan waxay ku xidhan tahay hadalka yacni shar badan oo dhacaya wuxuu ku yimaadaa hadalku ku yimaadaa axaadiista soo socotaana way inoo sheegi doontaa xadiiska kun iyo shan boqol iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo soddon wa ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa tuksiru lkalaama bigayri dikri illah ha farabadinina hadalka bigayri dikri illaahi xuska allah waxaan ahayn hadalka ha ku badinina laa tuksiru alkalaama hadalka ha badinina bigayri dikri illah xuska ilaahay waxaan ahayn xaaluu ku dheehan yahay ha badinina fa inna kasrata alkalaami bikayri dikri illaah waayo farabadnida hadalku farabato bikayri dikri illaahi xuska ilaahay waxaan ahayn xaaluu ku dheehan yahay uu bataa tacaala allah isaga koreeye qaswatun lilqalbi wa qalbi qallayl bimacnaa wuxuu sabab u yahay qalbigu inuu qallalo wa sababu qaswatin lilqalbi waina abcada annaasi min allaahi alqalbu alqaasi wa ina abcada annaasi dadka ka ugu fogaanshaha badan min allaahi xagga allah uga fogaanshaha badani alqalbu alqaasi waa qalbigii qallalaa weeye waa qalbigii adkaaday ee marka waxa weeye qallalay alqaasi waa ka adkaaday wey rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkood way daciifiyeen xadiidka sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada xadiiska daciifisuu ka mid yahay sanadkiisa waxaa ku jiray nin la yidhaahdo ibraahim ibnu cabdillaahi ibnu xaatib aljumaxi ninkaana ibnuqataan wuxuu ka yidhi laa yucrafu xaalu tirmidi laftiisu xadiiska waa daciifiyey oo wuxuu yidhi hada xadiisun hariibun laa nacrifhu ila min xadiisi ibraahiima ibni cabdillaahi ibni xaatib xadiiskani waa xadiis hariib ah oo kama garanayno mooyaane inuu ka yimi xadiiska ibraahim ibnu cabdillaahi ibnu xaatib inuu xaggiisa ka yimi mooyaane dariiq kalean ku garanaynaa ma jiro dariiqa qura keliya baanu ku garanaynaa bacdu ahlicilmi waxay sheegeen tirmidi hadduu isticmaalo hariib qura aanu xasan iyo saxiix toonna raacin istiqraa waxaa lagu ogaaday inuu u jeedo daciif sidaana waxaa sheegay asheekhu alalbani raximah allah gariibka culammadu asaalatan istilaaxa caamka ay leeyihiin wuxuu yahay inay daciif uga qasdin bay jamaahirta culammadu isticmaalaan tirmidi laftiisuna gariibka ugama jeedo daciif hadduu xasan raaciyo ama saxiix raaciyo waa xadiis fardia ayuu tilmaamaya aan ariiq keliya leh istilaaxii caamkaabuu markaa ku socdaa laakiin xaaladda uu gariib mujarada yidhaahdo aan xasan iyo saxiixtoonna la socon waxa uu sheekh albani tilmaamay istiqraa' iyo tatabuc inuu ku ogaaday inuu uga jeedo bimacnaa daciif wakada daa'ifo kale culammada ka mida ah, oo hariib u isticmaala tadciifka waa jiraan ayaguna saasoo kale u isticmaala marka horena xadiisku hadduu hariib yahay oo dariiq kale aan lagu ogaanin wuxuu madinno u yahay inuu daciif noqdo maatay culammadii markaysaga ka digi jireen axaadiista hariibka waxay odhan jireen kharaa'ib alxadiid yacni ka taxadir oo iska ilaaliya a'immadii salafka qaarkood laga soo wariyey waxaanu moodi jirray xadiiska qariibka ah inuu khayr yahay fa huwa sharun waaba isagii oo shar ah waatay a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen man tatabaca khariib alxadiidi kadab calaa kulli xaal xadiiskani waa daciif sheekh albaanina waxa weeye silsilatu xadiis daciifa iyo mawaadic kaleba waa ku sheegay waa ku caddeeyey dacfigiis xadiidka kun iyo shan boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo soddon wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man waqaahu allahu shara maa bayna laxyayhi wa shara ma bayna rijlayhi dakhala aljanna rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi salluu cala nabiyi muxamadin sala allahu aleyh wasalam man waqaahu allaahu ku kastoo allah ka ilaaliyo shara maa bayna laxyayhi labadiisa daan waxaa u dhaxeeya sharkooda kuu ilaahay ka ilaaliyo bimacnaa carabkiisa sharka uu leeyahay kuu ka ilaaliyo wa shara maa bayna rijlayh iyo labadiisa addiin waxa u dhaxeeya sharkooda kuu ilaahay ka ilaaliyo yacnii xubintiisa taranka ah sharkeeda kuu ilaahay ka dhowro dakhala aljanna jannadu geliya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah wakadalika sheekh albaanina waa taxsiiniyey weliba shawaahid kalena xadiisku waa waana innagii soo maray man yadman lii maa bayna laxyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahu ljanna xadiiskaa laftiisu shaahid buu u yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye carabka iyo xubinta taranka labadaba sharka in laga ilaaliyo in janno lagu gelayo ruux carabkiisana ilaaliya labadiisa af ilaaliya oo sharka ka ilaaliya labadiisa af afkaa sare iyo afkaa hoose jannu gelaya taasna waxaa laga qaadanayaa jannadii in loo ballan qaaday labadaas hadduu qofku ilaaliyo xadiidkaa horena waaba inoo sheegay man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna dadka qaarkood baa iska hadla waxay doonaan ku hadla ya waxyaalo badan oo khatara dee hadalkii sababaya kelmad baa laga yaabaa fitna inay saabto ummada inay islaayaan baa laga yaabaa kelmadi inay saabto ya oo dad isku rogmadaan eray la yidhi baan laga yaabaa inuu saabay kelmad lagu hadlay ayaa laga yaabaa inay saabto markaa sidaas aawoodee afka waa in la kaantaroolaa aad loo ilaaliyaa oo ruuxu wax walba aanu iskaga hadlin hadalku hadduu farabatana dee meel walba waa gelayaa wax walba waa ku hadlaya carabtu waxay ku maahmaahaan qallamaa salima mikhaar waxa yar intuu nabad galo ruux hadal badani ruux hadal badani intuu nabad gala waa yarta soomaaliduna mahmaha bay ka yidhahdaan nin hadal badan hooyaday baan fulayna waa laga maqlaa buu yidhahdeen yani wax walbuu iskaga hadlayaa saasay ku mahmahaan marka waxay tilmaamayaan hadalka badani inuu meelo badan iska gelaayo yani marka ayaa markaa tilmaamayaan waxaa la yidhaha ruba kalimatin taquulu lisaaxibiha dacni badanaa inta kelimadii tidhaahdo hay odhan waridaa hay odhanay ya kelmaddii waxaa laga yaaa si yar inay u soo baxdo laakiin waxaa laga yaabaa dee wax weyn oo khatar ah inay u saabto wax weyn oo khatara ah inay u saabta laga yaaba xadiiska kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo afartan wa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allahi man najaah cuqbat bnu caamir saxaabiga la yidhahda radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow man najaatu nabadgelyadu maxay tahay qaala amsik calayka lisaanak waliyasacka beytuk wabki calaa khatii'atik nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam amsik calayka lisaanak carabkaaga hayso cisho carabkaagu hayso yacni wax kasta ha odhanin waliyasacka beytuk gurigaaguna ha kugu fillaado ha ku deeqo ya yacni wakhtiga fitnada guriga la iska laazimaa wabki calaa khatii'atik oo dembigaaga ka oy wabki calaa khati'atik dembigaaga ka oy rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana weeyaan buu ihi sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sababta lagu nabadgelayo noocan oo kale waxaa la yidhaha alusluub alxakiim usluubkii xikmadda badnaa cuqba nebiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabadgelyada lafteeduu weydiiyey nebiguna nabadgelyada lafteedii ugama jawaabin oo inaad naar ka nabad gasho janno gashaa nabadgelyadu tahay ma odhan ee wuxuu ka warramay sababta lagu nabadgelayo wax uga nafci badan su'aasha siduu u weydiiyey dariiqa nabadgelyada lagu helayo ayuu uga jawaaba oo sababta u ah laakiin tuu weydiiyey maxay ahayd waa nabadgelyada lafteeda ma najaatu dabeedna sababtii uu ku badbaadayo oo ku nabadgeliyo u sheegay amsik calayka lisaanak carabkaaga hayso cesho wax walba ha iska odhan gurigaaguna ha ku deeqo ha kugu fillaado ya wakhtiyada fitanka warwareegga badan iyo markaysaga dadka dhexgalkiisa iyo yacni meelaha markaa la isugu yimaado waxyaalo badan oo de markaysa markaa dembiya baa ka iman kara markaa gurigaaga ha ku deeqo gurigaaga laazim kunuu axlaasa buyuutikum waa kii xadiiska sheegaya yani guryaheenna laazima wabki calaa khatii'atik dembigaagana ka oy wayna dembigii qofku xasuusnaadaa dembiyada ka dhacay hadduu dembigii ka ooyo oo ka murugoodo dee kafaaray u noqonaysaa waxa weeyaan waa toobadkeen laakiin dembigii hadduu iska ilaawo kaannahu lam yaqac dee dhibtiisu markaysaga kama aamin qabo wabki calaa khatii'atik murugada dembiyada laga murugoonayaana waxay ka mid tahay toobadkeenkay ka mid tahay annadamu tawba waa kii xadiis ku soo arooray tiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa towbad bimacnaa towbadda waxa ugu muhiimsan weeye sida alxaju caraf xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal ida asbaxa bnu aadama fa ina alacdaa'a kullaha tukafiru lisaan ida asbaxa markuu waa bariisto ibnu aadama ina aadam markuu waa bariisto fa ina alacdaa'a xubnuhu xubnaha qofku kullaha dhammaantood tukafiru lisaan waxay u dulloobaysaa carabkay u dulloobaysaa taquulu waxay odhanaysaa ama aad xaalayso waxay u dulloobaysaa carabka taquulu xaalay odhanayso ittaqi illaaha fiina yacnii allaah ka baq fiina ay fii xifdi xuquuqina xuquuqda xuquuqdayada ilaalintaad ilaalinayso allah kaga baq yaa carrabow meel ha nagaga dhicin hana halaagin ittaqi illaaha fiina ama jumlo cusub laga dhigo kaannahu ileeya say ugu dulloobaysaa taquulu ittaqi illaaha fiina way abhinaysaa ittaqi illaaha allah ka baq fiina ay fii xuquuqina fii xifdi xuquuqina ilaalinta xuquuqda yada aad ilaalinayso allah kaga baq carabow fainamaa naxnu bik fainamaa naxnu annagu waxaanu nahay oo qura bika adiga qaar kugu tacalluqa oo toosnaantoodu iyo qalloocooduba adiga kugu xidhan yahay ay natacallaqu bika nastaqiimu bika wa nacwaju bik adaannu kugu tacalluqnaa kugu xidhannahay adaanu kugu toosnaanaynaa haddaad toosnaato waa toosnaanaynaa haddaad qalloocatana waa qalloocanayna fain istaqamta waa sii caddeeyey fain istaqamta istaqamna haddaad toosnaato carabow istaqamnaa waa toosnaanaynaa wain icwajajta haddaad qalloocatana icwajajnaa waa qalloocanaynaa rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey macnaa tukafiru lisaan tukafiru lisaan macnaheedu waxa weeye tadillu wa takhdacu lahu waa u dulloobaysaa waana u khuduucaysaa way isu dhuldhigaysaa way isu dullaynaysaa tukaffiru saasaa looga jeeda alimaamu tirmidi xadiidka wuu cilleeyey waxaanu tilmaamay xadiidka mawquuf iyo marfuucba in laysugu khilaafay waxaanu arjaxay mawquufnimada wakadaa culamo kaleo xufaadina saasay arjaxeen oo ciraaqi ka mid yahay ha yeeshee sheekh albaani isagu uu taxsiinaya xadiiska laakiin tirmidi oo soo wariyey wuu daciifinaya xadiiskani hadduu sugnaado wuxuu tilmaamayaa bini aadamka xubnihiisu inay abhinayaan subax kastoo waa beriyo carabka inay abhinayaan oo isu dullaynayaan oo leeyihiin yacni markaa allah shanigayaga kaga baq ee xuquuqdayada ilaalintaad ilaalinayso hana halaagin toosnaantayada iyo qalloocayaguba adigu kugu xidhan yihi fa innamaa naxnu bik oo bimacnaa haddaad toosnaatana waa toosnaanaynaa haddaad qalloocatana waa qalloocanaynaa ghazaali wuxuu odhanayaa macnaahu wallahu aclamu ana nutqa allisaani yu'asiru fii acdaa'i alinsani bialtawfiiqi waalkhidlaan macnihiisu waxa weeyaan allah baa u ogaal badane carabka hadalka uu hadlayo ayaa saamaynaya xubnaha kale qofkoo dhan saamaynaya oo ama ku saamaynaya waafajin iyo hidaayo ama ku saamaynaya yacni hidaaya la'aan iyo lumitaan ishkaal baa haddaba la soo arooriyaa ku saabsan xadiidkii saxiixa ee sheegaayey alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasada fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb xubinta haddii ay hagaagto jidhku wada hagaagayo hadday xumaatana uu jidhku wada xumaanayo wada kharibmayo waa xadiidka saxiixu sheegaya inuu yahay qalbiga xadiidkanna hadduu asaxo wuxuu sheegayaa inuu yahay carabka oo hadduu asaxo sixadiisa waa laysu khilaafsan yahi see loo kulminaya hadduu asaxo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan waxaa loo kulminayaa qalbiga ayaa hadduu hagaagana jidhku wada hagaagayaa hadduu kharribmana jidhku wada kharribmayaa laakiin qalbigii waxaa turjubaan u ah yaa oo matalaya carabka ayaa markaysaga turjumaan u ahoo wixii waa qarsoon yihiin qalbigu doonay ee doonayay carabkiibaa markaa waxa weeye ka tarjamaya waxa qalbiga ku soo dhacay waxa qalbiga ku sugan marka turjubaankiisii inuu yahay oo khayr iyo sharba isagu markaa u horaan qaadayo qalbiga wixii ku soo dhacay uu isagu tilmaamayo turjubaankiisi yahay baa laynoogu sheegayaa in istiqaamada iyo toosnaanta xubnaha iyo qalloocooduba inuu ku xidhan yahay carabka ila waa turjumaan lqalbi soomaalidu waxay yidhaahdaan haddaan markaa eh, af xumaan gacani ma xumaato almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih maxaa carabka loo hormariyey oo gacanta looga hormariyey ila gacanta intaan la sheegin baa la sheegay carabka la sheegay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa waxaa horraysaa la yidhi markaysaa markaa af xumada marka afka xumaada dabadeed baa gacantuna xumaanaysa ya sidaasaa carabka loo hormariyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfir